بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa manhaj الsaalikiin lisheekh cabdiraxmaan الnaasir الsacdi raximah اllah waxaan kusoo jirnay kitaab alxaj oo ka mid ah kitaabkaas wuxuu <clears throat> qofka marka uu awaafayo shuruudda looga baahan yahay yani qofkaas ayuu sheekhu inoo sheegayay wuxuu yidhi kow waxaa ugu horeeya anniyatu yani waa inuu niyeystaa yani cibaadadaas uu qabanayo waa inuu niyeystaa midda labaad waxaa weeye walibtidaau bihi min alxajar xajar xajarulaswadka waa inuu ku yani ka bilaabaa yani awaafku waa inuu ka bilaabaa xajar xajarulaswadka wayusanu waxaa la sunneeyaa an yastalimahu inuu salaamo xajirulaswadka inuu gacanta ku taabto wayuqabilahu ou dhunkado ayaa markaa sunno ah fain lam yastatic hadduu awoodi waayo ashaara ilayhi uu ku ishaaraya gacantu ku ishaaraya hadduu markaa ay u suurtoobi weydo zaxmada daran darteeda yani istilaamkii iyo taqbiilkii gacantu ku ishaaraya <clears throat> marka uu marka uu ishaaro yani gacantii markaasi yani ma dhunkanayo fain lam yastatic ashaara ilayhi gacantii ayuu markaa ku ishaaraya ayib waxaa tusinaya yani xadiidka xadiis ibnu cabaas ana rasuula اllahi sala اllahu alay waslam طaafa biاlbeyti wahuwa calى baciirin kulama ataa calى ruknin ashaara ilayhi bishayin fii yadihi wakabara wuuna takbiiranayey bukhaariyo muslim baa xadiiska wariyey sheekh wuxuu yidhi wayaquul wuxuu odhanayaa cinda dalik yani halkaas markuu marayo wuxuu odhanayaa bismi illaah yani waxaan ku samaynayaa camalkan bismi illaahi magaca ilaahay anoo markaa kaalmaysanaya allaahu akbar allah weyni badan allaahuma iimaanan bika yani alla waxaan u dawaafayaa iimaanan bika rumayn aan ku rumaysanahay <clears throat> ayaan u dawaafaya <clears throat> wa tasdiiqan bikitaabik yani markaasi waxaan u awaafayaa tasdiiqan bikitaabika kitaabkaaga rumayn aan rumaynayo oo ilaah baa amray addoommadiisa inay markaa beytka awaafaan waliyatawafuu bilbeyt alcatiiq marka rumayn aan rumaynayo kitaabkaaga ayaan u awaafayaa waofaan bicahdika oofin aan oofinayo ballankaaga darteed ayaan u awaafayaa oo markaasi yani ogeysiintii nabiyulaahi ibraahim oo ogeysiiyey ajiibitaan yani la ajiibayo iyo oofin la oofinayo ayaa markaasi ayaanu awaafaya waitibaaca lisunati nabiyika sal allahu ala muxamedin sal allahu aleh wasalam raacid aan raacaya sunnada nebigaada calayhi salaatu wasalaam yani ayaan markaasi eh, u awaafaya oo nebigaa sidaa yeelay markuu awaafayay awaafka nebigaa la yimid marka nebi maxamed baan kaga dayanaya calayhi salaatu wasalaam marka acmaashaasoo dhan waxaan u qabanayaa yani arrimahaas darteed ayaan u samaynayaa sheekh wuxuu yidhi wa an yajcala waxaa ka mid ah shuruuda an yajcala beyta beytka iyo kacbada waa inuu ka yeelaa can yasaarihi bidixdiisa markuu awaafayo kacbadu bidx waa inay ka jirtaa can yasaarihi bidixdiisa yani waa inay tahay ayb xadiiu jaabir baa tusinayaan soo marnay waxaa kaloo ka mida shuruudda wayukamila ashwaad asabca waa inuu dhammaystiraa ashwaadii wareegyadii toddobada ahaa toddobadii gooro lagu wareegayey toddobadii shawd ee toddobadii wareeg waa inuu markaa dhammaystiraa yani toddobadii waa inuu dhammaystiraa haddii markaasi uu ka tago yani wax ka mida ah toddobadii ma ansaxaya awaafkii waa inuu la yimaadaa marka yani toddobadaa waa inuu dhammaystiraa wayukamil alashwaad asabca waxaa ka mida ah waa an yatadahara waa inuu iska ahira o iska nadiifiya min alxadai walkhabat xadadka najaasada iyo khabadka labaduba waa inuu iska nadiifiyaa xadadka fuqahadu yani waxay u yaqaanaan alnajaasatu alxukmiya allatii tartaficu bilwuduu'i aw ilqusli aw atayamum waa najaaso xukmi ah oo markaa ku kor noqonaysa qofkii markuu weyse la yimaado ama uu mayrto ama markaa tayamum uu la yimaado weeye khabaskuna waa la garanayaa waa najaasada caadigaa weeye xadiiska waxaa kusoo aroortay nabigu inuu yidhi sal allahu alay wasalam ida balaqa almaau qulatayni lam yaxmal ilkhabat yacni biyuhu hadday gaaraan laba oo waa yani walxada kaasaa loo jeedaa marka waa inuu iska ahiraa xadaka iyo khabadka labaduba najaasada jirkiisa ku taalla iyo xadaka waa inuu iska ahiraa waa inuu hadduusan weyse waa inuu weysaystaa ayib wاahaaratu sheekhu wuxuu yhi la ahaaro qaadanayo fii saa'ir ansaaki nusukyada waa jamcu nusuk ansaagtu nusukyada iyo cibaadaadka la samaynayo yani wixii ka soo haray fii saa'ir ansaak ansaagta oo dhan ansaagtaasoo markaas hayru awaafi awaaf aan ahayn sunnatun sunno weeye sunnadaasoo hayru waajibatin aan waajib ahayn yani sheekhu wuxuu leeyahay in la tahaaro qaato marka la samaynayo cibaadaadkaas wixii aan awaaf ahayn tahaaradaas waa sunno aan waajib ahayn laakiin yani awaafka iyado markaas sunno maahan waa waajib baa laga fahmayaa waqad warada waxaa soo arooray waqad warada fi lxadiii xadiidka waxaa ku soo arooray aawaafu bilbeyti salaatun awaafka la awaafayo kacbada salaad weeye ilaa ana allaha abaaha fiihi alla wuxuu baneeyey alkalaama awaafkaas wuxuu ku baneeyey alkalaama hadalki mar hadday salaad tahay salaadeeda waxaa la garanaya inaysan asaxayn ila biduuni ila biahaara waa la garanaya marka awaafkii waxaa isku mid ah iyo salaadii laakiin farqa udhexeeya waxaa weeyaan salaadii lama hadli karo salaadii lama hadli karo waqumuu lilaahi qaanitiin ay macnaa saakitiin maa faumirna bsukuut wanuhiina can kalaam sida xadiika zayd bn arqam n ku sugnay marka salaadii laguma hadli karo laakiin dawaafkii asagu waa lagu hadli karaa marka wejka ay awjuhda ay iska shabahayaan waxaa ka mida ah salaadii biduuni ahaara kuma asaxayso kadalika yani markaa dawaafkiina ahaaro la-aan kuma asaxayo waa qowl aqwaasha culimmada ka mida weeyaan xadiiku yani waa xadiis saxiixa culimmadu waa saxiixiyeen laakiin waxay dhaheen culimmadu bacd culamaa sida ibn taymiya oo kale raximah llah yani qofkii yani axyaana waa u bannaan tahay inuu iska tawaafo biduuni tahaara oo nooca maa waxaa ku sugan haddii qofkii lagu ilzaamiyo tahaaradaasi nooca maa mashaqa ku sugan waana sida uu dooranayo ibnu eh, uthaymiin raximah wuxuu leeya haddii aan dhahno yani qofkii markaasi tahaara kugu laazim ah mar kastaba yani hadday ka jabto yani markuu tawaafayo mar kasta inuu ka baxo ku laazimaysa uu soo weysisto haddana markuu soo galo hadday ka jabto weysadii haddana inuu baxo arinkaasna mashaqaa ku sugan oo qofku markuu awaafka ku jiro si fudud ogama bixi karo lanna xagga iyo agga iyo agga hore iyo gadaal iyo midig iyo waa laga jiraa qofkii bikulli suhuula kuma bixi karo soo maaha marka qofka sucuubo iyo dhib badan buu kala kulmayaa wax sahlan maaha marka waxay leeyihiin maadaama ay jirto baahida iyo dhibaatada noocaasa yani qofkii yani haddii marka uu awaafo biduuni ahaara waa asaxaysaa markaa sida fiican qofku waa inuu weysaystaa qofka awoodi kara oo wax mashaqo aan kala kulmo waa inuu weysaystaa laakiin yani markaasi in la yidhaahdo kaama asaxay awaafkaagi ma asaxay ilaa biahaara taas culm wuxuu ohanaya markaasi yani mashaqo maadaama ay ku sugan tahay mashaqaduna waxay keensataa walmashaqatu tajlibu taysiir siay culimmadu yidhaahdaan dadka waxaa laga yaabaa qaar yani markaasi neefta ay ka imaanayso mar oo weysada yani ay jabayso mar haddii la yidhahdo bax oo soo weysayso bax oo soo weysiso mashaqo badan buu kala kulmayaa marka wuxuu ohanaya sheekh ibnu cuthaymiin raximah qowlka aan fatwoonayno waxa weeye inay bannaan tahay yani aawaaf biduuni ahaara inay bannaan tahay ayaan fatwoonayna lihadi mashaqa waxaa nooga horreeyey qowlkaasi ibnu taymiya raximah ayaa asna sidaa doorta laakiin sida fiican yani qofku marka waa inuu ahaaro qaataa weeye wasunna waqad warada waxaa ku soo aroray fi lxadiii alawaafu bilbeyti awaaf lagu awaafo beytka kacbada salaatun weeye ilaa an allaha abaaxa fiihi wuxuu baneeyey awaafkii alkalaam hadal buu baneeyey Eh, culimada saxiisa waxaa ka mid a ah xadiidka albani fii irwaa'i alqaliil ayuu ku saxiixiyey wasunna lahu qofku waxaa loo sunneeyey an yadabica fii awaafi lquduum awaafka awaafulquduumka la yidhaahdo inuu iibaac la yimaado ayaa la sunneeyey asagaa fasiray sheekhu marka waxaa weeye iibaacu bian yajcala inuu ka yeelo wasata ridaa'ihi go-a uu sito dhexdiisa taxta caatiqihi alyman garabkiisa midig hoostiisa wa arafahu go-a dacalkiisana calaa caatiqihi alaysar garabkiisa bidix uu saaro waa la garanayaa yani garabka inuu banneeyo wey garabka inuu banneeyo oo markaasi yani eh, xagga hoose uu soo mariyo yani xaggan hoose uu ka mariyo waa la garanaya dadka markay xajka awaafayan waad aragteen sidaa inuu qofku yidhaahdo weyaano garabkan uu bannaan yahay waad aragteen kaas wey idibaacu marka sheekh wuxuu yidhi wasunna lahu waxaa loo sunneeyey an yadibica inuu idibaac sameeyo fii awaafihi alquduum awaafka loo yaqaano awaafu lquduumka asaguna gaar ku yahay awaafuquduumkaasu iibaacaasi gaar ku yahay oo markaasi ayrkiis iibaaca lala imaan mayo wasuna lahu waxaa loo sunaeyey aica fi awaafi quduum bian yajcala wahuwa waxaa weeye iibaacu bian yajcala inuu yeelo wasata ridaaihi ridaagiisa dhexdiisa taxta caatiqihi اlayman oo xagga hoos soo marinaya meesha garabka u saari lahaa ayuu xaggan soo marinaya wa arafahu arafkiisana calaa caatiqihi alaysar xagga bidix ayuu markaa arafka bidixbu saa u saaraya yani guya xaggana waa kasoo waa kasoo rogan yahay xagga meeshan garabka u saar agga hoosu soo marinaya xaggu markaa saa uga rogaya marka ibaacu noocaasuu noqonaya wuxuuna gaar ku yahay dawaaf markaasi yani quduumka ayuu gaar ku yahay waxaana tusinaya xadiidka yacla ibnu umaya ana nabiya sal allahu alay wasalam aafa muabican nabigu wuxuu awaafay asagoo muabica oo sidaas sameeyey ayuu awaafay xadiikana abu daawuud iyo tirmidi ibnu maajah ayaa soo saaray waana xadiid xasan ah weeyaan ayb wa an yarmula waxaa kaloo sunnada ka mid a ah inuu ordo fi alaaati alashwaaq alwal saddexda shawd saddexda wareeg oo markaa hore oo minhu ka mid ah yani markaa awaafkii yani waa min idaafati asifati lilmawsuuf oo wuxuu ahaa wa an yarmula alashwaaq athalaaa marka waxaa soo hormaray ifadii baa kasoo hormartay mawsuufkii marka waa an yarmula fi alaaثa ashwaa اwal yani ashwaadii yani markaas saddexda ahayd saddexda hore toddoba weyaane saddexda hore saddexda wareega hore markaas waa inuu la yimaadaa ramli w ramliguna waa xoogaa orod fudud weeyaan guclo weey wayamshia waa inuu socdaa filbaaqi inta soo hartayna markaasi waa inuu socdaa inta ka soo hartayna markaa waa inuu socdaa wa kullu awaafin awaaf kasta awaafkaasoo siwaa haada kan ka soo haray awaaf kastoo kan ka soo haray laa yusanu fiihi lama sunneeyo ramlun awaafulquduum kuwa ka soo haray laa yusanu fiihi lama sunneeyo ramlun qofkii markaas inuu guclaha la yimaado iyo orodkaas wala dibaacun inuu dibaac la yimaado oo go sidaa uu yeelo lama sunneeyo ee labadaasba waxaa gaar la ah awaafulquduumka ayaa markaa gaar la ah wa shuruudu sacyi sacyiga shuruuddiisa kow anniyatu niyo weeye yani hadda wuxuu noo soo sheegay shuruudii awaafka sacdi waa isna shuruud buu leehy ko laga bilaabayaa anniyatu niya laga bilaabaya waxaa ka mid a ku daraan yani awaafka laftiisa qofku waa inuu dhar xihan yahay oo waa inuusan qaawanayn oo nabigu sal allahu alay wasalam waxyaaluu reebay waxaa ka mid ahaa walaa yatuufu bilbeyti curyaan ma awaafayo beytkani yani qof qaawan ma awaafayo marka cawrada waa inuu astura waana xadiis bukhaari muslim ay wariyeen marka cawrada in la asturo waxay ka tahay yani shuruuda awaafka ka mid tahay wa shuruudu sacyi sacyiga shuruudiisa waxaa ka mida ah waaxid anniyatu niyo waa inuu la yimaadaa oo acmaashii o dhan waxay ku asaxaysaa niyo inama alacmaalu biniyaat midda labaad waxa weye wa takmiilu sabcati toddobadii waa inuu dhammaystiraa toddobadii yani sacyiga toddobadii yani min safa ila almarwa waa inuu dhammaystiraa ka saddexaad waxa weye walibtidaau min asafa safa waa inuu ka bilaabaa ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah nabiguna wuxuu yidhi abdau bima badaa allahu bih waxaan ka bilaabaya ilaahay tuu ka bilaabay aayadda ilahay wuxuu ka bilaabay safuu ka bilaabay ina asafa walmarwata aniguna waxaan ka bilaabayaa camalkii safaan ka bilaabaya marka abdau bima badaa allahu bihi fabadaa bisafa akhrajahu muslim nabigu safuu ka bilaabay xadiidkana muslim baa wariyay min xadiii yani jaabir ayb marka walibtidaau min asafa hadduu marwo ka bilaabo taasi la tirin mayo hadduu intuu marw ka bilaabo safe ku geeyo midda hore la tirin mayo marka uu safe kasoo bilaaba oo marw uu keenaa kow loo ohanay markaas taasaa kow ah marka walibtidaau min asafa safa waa inuu ka bilaabaa walmashruucu sida mashruuca ah an yuktira insaanu insaanku waa inuu badiya fii awaafihi wa sacyihi awaafkiisa iyo sacyigiisa iyo wa jamiici manaasikihi cibaadaadka uu samaynaya dhammaan min dikri illaahi ilaahay inuu xusayo wa ducaa'ihi inuu alla baryayo liqowlihi sal allahu calayhi wasalama waxaana tusinaya xadiidka yani nabiga laga wariyey oo odhanaya inamaa jucila awaafu bilbeyti waxaa loo yeelay awaafka la awaafayo beytka iyo bisafa walmarwa yani markaa sacyiga lala imaanaya safa iyo marwo dhexdooda wa ramyi ljimaar iyo dhagxaanta n la tuuranayo liiqaamati dikr illaahi ilaahay xuskiisa in la oogo ayaa loo yeelay xadiidka abu daawuud iyo tirmidi baa wariyey min xadiii caaisha tirmidi isagu wuxuu yidhi waa xadii yani saxiixa xasanun saxiix laakiin yani culimada qaar ka mida way daciifiyeen sida sheekh albani oo kale yani fii daciifi sunani abi daawuud ayuu ku daciifiyey marka waa xadiis markaa daciifa weyaan ayb wa abi hurayraa radia allahu canhu qaala abu hurayra yani bukhaariiy muslim waxay ka wariyeen abu hurayra radia allahu canhu qaala inuu yidhi lamaa fataxa allahu alla markuu u furay calaa rasuulihi rasuulkiisa sala allahu alay wasalam makkata maka markuu u furay sanadkii sideedaad ayuu nebigu furtay calayhi salaatu wasalaam magaalada maka bisha ramadaan lamaa fataxa allahu alla markuu u furay calaa rasuulihi rasuulkiisa sal allahu alay wasalam makata maka qaama nebigu waa istaagay fi nnaasi dadkiibuu dhex istaagay faxamid allaha alluu marka ku mahadiyey wa ahnaa calayhi alluu ammaanay uma qaala wuxuu yidhi ina allaha alle xabasa can makkata maka wuxuu ka xabisay oo ka celiyey alfiila fiilkii maroodigii yanii nimankii soo weeraray alabraha ciidanku hogaaminayey alabraat alxabashi ciidanku hogaaminayey oo uu doonayay kacbada inuu burburiyo ilaah baa ka xabisay oo ka celiyey sida ilahay noogu sheegay fii suurati alfiil alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi alfiil alam yajcal kaydahum fii tadliil waarsla calayhim طayra abaabiil tarmiihim bxijaarati min sijiil fajacalahum kacasfin ma'kuul marka in allaha alle xabasa wuu xabisay can makata alfiila maloodigii uu ka xabisay wasallata calayha ay calaa maka maka ilaahay wuxuu ku diray rasuulahu rasuulkiisa iyo wlmuminiina muminiintii ayuu alla ku diray oo marka way furteen baa loo jeedaa marka wasaladadaa waxaa laga qaadanayaa in xoog lagu furtay in xoog lagu furtay khilaafan limaam shaafici imaam shaafici isaga wuxuu odhanayaa sulx iyo heshiis baa lagu furtay magaalada maka wuxuuna u daliishaday wuxuu yidhi haddii xoog lagu furan lahaa yacni xoolihii iyo yani dhulkii la qabsaday baa la qaybsan lahaa maadaama aan la qaybsan waxay daliil u tahay markaas inaan xoog lagu furan oo sulxi lagu furtay laakiin culimmadu waxay yidhahdeen xoog baa lagu furtay sida lafdiga laga qaadanayo arinka inuusan xoolihii qaybinna yani waxay noqonaysaa nebigu inuu isaga daayay reemaka ayay markaa noqonaysaa marka wasallata calayha baa laga qaadanaya in xoog lagu furtay wasallata calayha allah wuxuu ku salliday rasuulahu rasuulkiisa walmuminiin muminiinta wainahaa ay maka lam taxila xalaal ooma noqon buu rasuulku yidhi xalaal oomaysa ahayn liaxadin qof oo kaana qabli ani iga horreeyey dadki iga horreeyey inay ku dagaalamaan oo mayse bannaanayn wainamaa uxullat lii saacatun aniga saacad baa lai ogolaaday oo min nahaarin maalin ah maalin saacad maalin ka mid ah baa lai ogolaaday waana saacaddii nabigu uu soo galay weeyaan saacaddii uu soo galay weeyaan wainahaa ay maka wainahaa ay maka eh, lam eh, taxila liaxadin bacdii lan taxila liaxadin bacdii qof iga dambeeyana xalaal oo maaha inuu ku dagaalamo falaa yunafaru sayduha waxaa ka mid ah xurmada ay leedahay falaa yunafaru sayduhaa saydkeeda ugaadheeda lama cayriyo falaa yunafaru la cayrin mayo sayduhaa ugaadha ku nool yani markaa lama cayrinayo walaa yukhtalaa lama guranayo shawkuhaa qodaxdeedana la goosan mayo la guran mayo qodaxda ku taal geedahana la goosan mayo walaa taxilu ma bannaana saaqidatuhaa yani saaiadeeda yani luqadadeeda waxyaalaha qofka ka luma inuu qofku qaado uma banaana ilaa limunshidin qof baafinaya mooyaane qof hadduu wax ka dhaco maka wax kaga dhaco yani in la qaado uma banaana ilaa qof baafinaya weligiis baafinaya mooyaane cid kale uma banaana waman qutila lahu qatiilun qofkii qof laga dilo qofkii qof laga dilo fa huwa bikhayri nadarayni laba aragtiyood midda fiican baa usugnaatay laba aragti midda u fiican ayaa u sugnaatay labadaas waxa weeyaan ima alqawadu wa ima alcaqlu in loo qisaaso qofkii qofka ka dilay waa ima inuu mag waa la garanaya marka labadaasuu qofka kala dooranaya waman qutila lahu qatiilun qofkii qof laga dilo falahu bikhayri nadarayni laba aragti midda fiican midda asaga u fiican ayaa u oo marka inuu qofkii ka dilay inuu dilo iyo inuu mag waxaa ka mid ah xadiidka walaa yukhtalaa khalaaha cawskeeda cawskeedana la guran mayo cawska makana la goran maya xadiikay ku jirta markuu rasuulku yidhi walaa yuktala khalaaha faqaala cabaasu cabaas ibnu cabdimualib wuxuu yidhi ila lidkhira yaa rasuul allah rasuul idkhirka mooyaane idkhirku waa caws dameeraadka midka la yidhaahdo weeye fainaa anagu fainaa anagu najcaluhu waxaan yeelnaa fii qubuurinaa qubuurteenna qofka markaan aasno ayaa qabrigii ayaan ugu gogolnaa gogol baan ooga dhignaa meelaha daldaloolkaana waan ku awdnaa marka yani fainaa najcalhu fii qubuurina qubuurteennaan yeelnaa in loo gogol looga dhigo oo markaa meelaha daloolkan lagu owdo saasaan u isticmaalnaa wa buyuutinaa guryaheennana waanu isticmaalnaa guryaheennu u sugnaaday oo markay looxaanta markay saaraan ayay korka sitaari jireen sawaadix maahan yajcaluunahu fowqa alkhashab qoryaha ayay markaa ka sarraysiin jireen faqaala rasuulku wuxuu yidhi sal la ala slam ila idkhila idkhilka mooyaane kaas waa laga soo reebayaa maadaama manaaficdaas uu leeyahay gaarka ah oo qubuurtii loo isticmaalayo guryihii loo isticmaalayo asagu waa laga soo reebayaayo qofku waa guran karaa waa u banaanta inuu soo gurto oo xaaraamkama ahan muttafaqun calayhi xadiidka bukhaariy muslim ayaa markaas soo wariyey fawaaid kalena waa u sheegaan culimmadu yani idkhirkaas waxaa ka mida waxay yidhaahdaan yani culimmada ka warrama ibiga yani caafimaadkau le waxaa ka mid ah dhagxaanta qofka kelyaha yani ka gala in markaas qofku hadduu isticmaalo yani uu banaanka imaanaya dhagaxii fawaaidda lagu sheegay bay ka mid tahay wa qaala sal allahu alay waslm rasuulku wuxuu yidhi almadiinatu magaalada madiina xaramun mid xurmalo weeye maa bayna cayrin ilaa thawr laga bilaabo cayr ilaa lagu gaaro thawr lagu gaaro yani markaasi xaram weeyaan xurmay leedahay cayrku yani waa jabalun fii januubi almadiina waa buur ku taalla magaalada madiina koonfurteeda ayaa cayr hawrkuna waa jabalun sagiir fii shimaaliha waa buur yaroo ku taalla waqooyiga magaalada madiina ayaa la marka laga soo bilaabo cayr ilaa hawr laga soo gaaro magaalada madiina yani markaasi yani intaas waa inta xurmada la weeyaan marka almadiinatu magaalada madiina xaramun weeye mid xurmo leh maa bayna cayrin laga soo bilaabo inta udhaxaysa cayr buurtaas cayr la yidhaahdo ilaa hawrin ilaa buurta thawr la yidhahdo lagu keeno intaasi yani markaasi xurmay leedahay rawahu muslim xadidka imam muslim baa wariyey wa qaala sal اllahu alيه rasuulku wuxuu yidhi hamsu min adawaabi kulluhuna fawaasiq kulluhuna faasiq yuqtalna fi اlxili wاlxaram hamsun han shantaasoo min adawaabi ka mid ah kuwa dhulka ku socda kulluhunna dhammaantood faasiqun weeye yuqtalna waa la dilayaa fi lxili baa lagu dilayaa yani dhulka aan xaramka ahayn wlxarami xaramkana waa lagu dilayaa kan koobaad waxaa weeye alwalu alguraabu kan koobaad waxa weyaan tukihi weeye wlxida'atu midda labaad waxaa weeye midda layidhaha haadka adaga yani midda loo yaqaan haadka adag weeyaan alxidaa bikasri اlxaa'i wafatxi daal wاlcaqrabu waa bahalka loo yaqaan dibqalooca wاlfa'ratu waa jiirka weeyaan wاlkalbu اlcaquur yani waxa weeyaan eyga ya dadka boqnaha gooye weeye muttafaqun calayhi xadiidkan wuxuu inoo sheegay shan ayuu inoo sheegay culamada qaar waa ka badiyeenoo yani waxay ku siyaadiyeen lix bay ka dhigeenoo waxay ku siyaadiyeen abaasaday ku siyaadiyeen qaar kale waxay ku dareen asabc yani alcaadi waraabaha horarka ah ayay ku dareen qaar waxay ku dareen addiibu wanamir sagaal baa la gaarsiiyey maadaama marka tiradaas lagu dardaray culimada qaar waxay yidhaahdeen ziyaadaadka waxay tusinaysaa ana mafhuuma alcadadi hayru muraad inaan loo jeedin cadadkaas oo usuuliyiintu waxay ka warramaan waxay yidhahdaan cadadku mafhuum ma leh haddii tiro la sheego xugumna lagu sheego yani markaasi inaan laga badin karin laga fahmi mayo marka cadadku mafhuum male ayay yidhaahdaan xadiisku marka wuxuu inoo sheegay yani shantaas oo ka mid a ah dawaabta addaabba yani asalka waxaa loo isticmaalaa wax alla waxa dhul socda ilahi wuxuu yidhi wamaa min daabbatin fi اlardi ila cala allahi risquha maa yadubu cala wajhi اlardi baa la yidhahdaa daabba laakiin curfiga wuxuu ku khasisay daabada waxay afar adin leh waxay afar adin leh ayuu curfiga ku gaar yeelay daabada laakiin asalka yani waxaa loo isticmaalaa yani daabba wax alla wuxuu soconaya xataa markaa shimbirihii way soo gudagelayaan walaa طaa'irin yatiiru bijanaaxihi ila umamun amhaalukum marka yani shantaas ka mida dawaabta kuwaas dhul ku soconaya kulluhuna faasiq weeye waxay isu khilaafeen culimmadu yani fisqi maxaa loogu sheegay awalan fisqiga yani waxaa luqada lagu yidhahda alfisqu alkhuruuj in yani shaygu uu wax ka baxo ayaa loo isticmaalaa dayay ilahi wuxuu yidhi fafasaqa can amri rabbihi markuu ibliis ka warramayey fafasaqa can amri rabbi rabbigiis amarkiisiibuu ka baxay oo muusan qaadan marka kuwani maxaa faasiq loogu sheegayaa saddex macnoay culimmadu sheegeen in loogu sheegayo qaar waxay culimmada ka mid ah waxaa faasiq loo leeyahay likhuruujiha can xukmi hayriha min alxayawaanaati fii taxriimi qatli lmuxrimi laha xayawaanka kale qofkii muxrimka inuu dilo waa loo diidey laakiin shantani waa la baneeyey maadaama shantan loo ogolaaday inuu dilo xayawaanka kale xaggaasay ku khilaafsan yihiin ay kaga baxeen kuwii kale waxaa la yidhi muxrimkii ma dili kartid laakiin shantan waa loo baneeyey maadaama loo baneeyey min hadihi اljiha oo min hadihi اlxayثiya ayay kaga baxsan yihin xayawaan kale oo waxaa la baneeyey qatligoodaa la baneeyey kaas waa macno ay ku fasireen qaarkood qaar kale waxay yidhahdeen maya lixurmati akliha yani waxaa faasiq loo yidhi in la cuno xaaraam ah waa qowl kale weeye qowl saddexaad wuxuu odhanayaa maya likhuruujiha can xukmi hayriha biliidaai walifsaad wa cadam alintifaac yani waxaa weeyaan in markaasi ay yihiin kuwa dhib badan oo wax fasahaadinaya oo marka aan lagu intifaacaynin kuwa dhib mooya iyo fasaad mooyaane aan nafci lahayn weeye saasaa loo yidhi mar sidaa hadday tahay wixii la mid ah oo ifsaadkaas iyo idaagaas keensanaya yani markaasi waa la haleeshiin bay yidhaahdeen alkalb lcaquur oo midka ugu dambeeya ah wuxuu ku fasiray abu hurayra kalbulcaquur inuu yahay alasad ayuu ku fasiray kadalika yani zayd bnu aslam wuxuu ku fasiray alkalb alcaquur alxaya abeesaduu ku fasiray alxaya ayuu ku fasiray sufyaan waxaa laga soo wariyey inuu yidhi waa adibu dibiga weeye midka alkalb alcaquur waa yeyga weeyaan imaamu maalik wuxuu yidhi macnaa caamo cabiro wuxuu imaamu maalik kulu maa caqara annaas wa akhaafahum wa cadaa calayhim milu اlasadi wاnnamir wاlfahd wاdi'b huwa alkalb alcaquur wuxuu yidhi wax kastoo qofka boqnogooya oo qofka cabsi geliya oo qofka soo weerara sida libaaxa iyo shabeelka iyo haramacadka baalka la yidhaahdo iyo yeyga dhammaan waxay soo gudagelayaan alkalb alcaquur bay soo gudagelayaan sidaasayna mareen yani jumhuurtu oo markaa eygii inaan lagu gaaryeelaynin wax kastoo qofka soo weeraraya oo markaasi qofkii dhib u geysanaya inuu soo gudagelayo waxayna u deliishadeen alkalbul in lagu ilaaqi karo xadiid nabiga laga soo wariyey oo uu yidhi nin yani inaa abulahab abulahab inaanu dhalay ayuu nebigu habaaro wuxuu yidhi allahuma salli alayhim allahuma salli alayhim kalban min kilaabik allahuma salli alayhi kalban min kilaabika yani allah waxaad ku salladaa ay ka mida yani eygaada ku sallad faqatalahu asad ninkii asad libaax baa dilay marka in lagu ilaaqi karo ayaa marka xadiikan ah, xaakan baa wariyo waa xadiis xasan ah halkaasay ka deliishadeen lafdi kale waxaa loo soo wariyey allahuma sallit calayhim kalban min kilaabik allow ku sallad yani korkooda ay ka mid ah yani usuudaada marka libaax baa dilay marka kalbulcaquur inuu ka caamsan yahay sida loo fahmayo ayay markaa culimmada ku fasireen oo markaasi macna ka caam ayay ku fasireen wa qaala sal allahu alay waslm rasulku wuxuu yidhi hamsun min adawaabi yani shan ka mid ah daabooyinka kuwa dhul ku soconaya kulluhunna faasiq dhammaantood faasiq weeyaan yuqtalna waa lagu dilayaa fi lxilli xilligii baa lagu dilaya walxarami maadaama lasoo sheegay in qofkii markaa muxrimka ahaa inuu xayawaankii ama saydkii inuu dilo aysan u bannaanayn xadiikan wuxuu tilmaamaya marka inay bannaan yihiin kuwani oo lagu dili karo fi lxil wlxaram kankooda waxa w alquraab riwaayaadka qaar waxay ku darayaan alquraab alabqac midka abqaca ah oo xagga hoose cadcadaanka ku leh kaas ayay markaasi riwaayaadka qaar tilmaamayaan ama xagga sare kule caddaanka wlxidaatu weeye waa la garanaya xidaadah oo caruurtay wa kala carartaa wax ka daftaa alxidaa walcaqra waa la garanayaayo waa dadka aniina oo markaasi suntala weya waa la garanaya dhibtiisa walfaratu oo dadka qaar ba waxay leey culimmadu in loo dhintaa suurtagala suntiisa say halis u tahay in qofku u dhintaa suurtagala walfaratu waa jiirka waa la garanaya isagana dhibkiisa walkalbu alcaquur waa eyga markaa boqnogooyaha ama waa wax kastaoo qofka soo weerara oo markaasi doonaya inuu dilo ama uu cuno muttafaqun calayhi xadiidka bukhaari muslim ayaa markaa wariyey ayib ya noocaasay tilmaamayaan axaadiis riwaayadka qaar ka mid a ah, alabqac midka yani cadcadaanta ku leh caloosha ama dhabarka baab اlhadyi wاludxiyati wاlcaqiiqa baabuu yahay yani hadyigii yani qofka xaajiga uu gowracayey iyo marka udxiyadii iyo caqiiqadii ayuu markaasi ayuu baab u yahay sheekh wuxuu taqadama waxaa soo hormaray maa yajibu min alhadyi hadyiga xaggiisa shayga waajibka ah yani waa soo hormaray oo markaasi hadyu tamatucii iyo hadyulqiraankii qofka yani mutamataca iyo qofka qaarinkaa labadu mid kastaba marka inuu hadyi bixinayo inuu markaa neef gowracayo waan soo marnay kadalika qofka waajib ka taga in dhiig lagu yeelanayo yani waan soo marnay qofkii maxduur la yimaada maxduuraat اlxaji asaga laftiisa dhiig lagu yeelanayo waa soo marnay ayb marka taqadama wuu soo hormaray maa yajibu min alhadyi wixii waajibayay oo qofka lagu yeelanayay wamaa siwaahu kaa aan soo marnay oo mutamaticii iyo qaarinkii iyo qofkii maxduur yani ku dhacay iyo qofkii waajib ka tegey iyo yani wixii aan ahayn sunnatun sunno weeye intaa la soo sheegay waxaan ahayn sunno weeyaan qofku hadduu markaa la yimaado wakadalika aludxiyatu sidaa waxaa la midoo sunno ah aludxiyatu udxiyadii iyo walcaqiiqatu caqiiqadii ayna waa la mido markaasi waa sunno weeyaan ayib yani caqiiqadu udxiyadu waa xoolaha la gowracayo yani maa yudbaxu min annacam fii ayaami ciidi اladxaa taqaruban ila allah udxiyadu waxaa weeyaan waxa la gowracayo oo xoolaha ah maalmaha ciidda maalinta ciidda ciidu adxada ayadoo marka taas weeyaan yani udxiyadu caqadun waxaa weeyaan maa yudbaxu cala almawluud ilmuhu markuu dhasho ilmuhu marka uu dhasho yacni markaasi waxa laga gowracayo kaas weeyaan waa la garanaya marka wakadalika udxiyatu yani walcaqiiqatu yani waa sunno weeyaan udxiyadii iyo caqiiqadii waajib waa sunna waa qowl aqwaasha culimmada ka weeyaan waliba sunna mu'akada ayay odhanayaan jumhuur ahlicilmi walaa yujdi qaar odhanaya waa waajibna yani way walaa yujzi fiiha ma gudayo ila aljadac min adani midka nooca jadaca ah oo ka mida idaha wa huwa jadacaasna maa tama lahu nifu sana waa midkii nifu sana ay u dhammaatay nifu sana yani lix bilood waa inuu gaaraa neef idaa qofka hadduu markaasi ku udxiyaysanayo ama markaasi uu caqa ka dhiganayo yani markaasi lix bilood waa inuu gaaraa qaar odhanaya ilaa sagaal bilood waa inuu yahayna way jiraan culimadu marka jadacaas daniga waa midkaa saddex bilood gaaray weeye kaasaa jadac la yidhaahdaa waaniyu min alibil yani midka markaasi ma gudayo ila aaniya min alibil geela kiisa mooyaane muxuu yahay aniguna maa lahu khamsu siniin waa midka ay u sugnaatay an ano an sano midka gaara weeye kaasubaa gudaya wa min albaqari looda xaggeedana waxaa gudaya maa lahu sanataani yani mid laba sano jir ah ayaa gudaya wa min almaciz riyahana maa lahu sanatun yani hal sano wixii gaaray ayaa markaa gudaya ayib marka yani ashyaadaas xadiisku inoo sheegay ayaa markaasi qofku ku udxiyaysanayaa ayib waxaana tusinaya xadiidka jaabir oo imaam muslim soo saaray laa tadbaxuu ilaa musinna ilaa an yacsura calaykum fatadbaxuu jadaacatan min adani yani arigii markaasi yani ha gowracina musino mooyaane haddii markaa idinku adkaato waxaad gowracaysaan jadacatun min adani musinaduna yani wlmusinatu hiya haniyatu min alibil waa mid hadda yani xadiisku inoo sheegayo yani haniyadu waxaa weeyaan musinadu waxaa weeyaan waa midda geela oo shan sano gaartay looduna waa midda laba sano gaartay yani ariguna waa midaas weyaan marka waaniyu min alibili geela midiisa aniga ah maa lahu hamsu siniin weyaan wa min maa lahu sanataani waa midka laba sano gaaray wey wa min maciskana maa lahu sanatun yani waa midka markaasi hal sano gaaray wey qaala sal اllahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yidhi arbacun laa tajuusu fi ladaaxi yani aar udxiyadii kuma banaana afar udxiyadii kuma bannaana alcawaraau midda kood waxa wey alcawaraau albayinu cawaruhaa waa midda ishala albayinu cawaruhaa oo markaas ay caddahay ay muuqato inay cawaran tahay oo isha ay laadahay oo waxaa jirta siday culimadu qaar tilmaameen mid cawraa ah laakiin aysan ka muuqanayn waxay lean iyadoo ishila haddana aan laga garanayn inay ilaada oo isha caadi bay u joogtaa aragga wuu muuqda nuurkii iyo iftiinkii baa tegey laakiin ishu waa caadigeedii taasoo kale waxay odhanayaan waa gudaysaa soomaalida taasoo kale way gudaysaa bay leeyihiin eh, laakiin waxaa kasii fiican markaasi yani markaasi inaysan eh, in la iska daayaa fiican laakiin culimmadu waa gudaysaa bay leeyihin mar hadday ishii laadahay laakiin ay ishii aysan ka muuqanayn ila xadiisku muxuu raaciyey albayinu cawaruhaa waa inuu bayin yahay waa inuu muuqdo qof kasta waa inay u muuqanaysaa laakiin ishii yani sida ibnu cuthaymiin uu tilmaamaya sharxumumtica yani isheed hadday caadi tahay laakiin iftiinkii araggii aysan waxba arkaynin taasoo kale waa gudaysaabuu ohanaya laakiin sida awlaha ah yani markaasi waa inaysan markaa ahayn midda kood waa alcawaraa waa midda markaa ishala albayinu cawaruhaa yani uu cad yahay cawarkeedu waalmariidatu waa midda markaasi xanuunsan oo jiran albayinu maraduhaa maradkeedu uu markaa muuqdo yani ay ka muuqato loo jeedo waalcarjaau waa midda dhitinaysa weeye albayinu dalacuhaa oo marka ay muuqato inay markaa dhitinayso ay ka muuqato qofkaas markaa uu ujeedo waalkabiiratu waa midda weyn allatii midaasoo laa tunqii markaasi aan dhuuxa lahayn weeye mid dhuuxa lahayn weeye ayb xadiidkan abu daawuud baa wariyey iyo tirmidi iyo nasaa ibnu maajah iyo axmed tirmidina wuxuu yii waa xadiis saxiixa kadalika albani wuu saxiixiyey fii saxiix ibni maajah ayuu ku saxiixiyey marka xadiidku waa xadiis saxiixa weeyaan marka alcawraa albayinu cawaruhaa mar haddii cawraadii la diidayo waxay leeyihiin alcamyaa min baabi wlaa midda indhaha laayd waa kasii mudanta midda indhaha laayd way kasii mudan tahay oo cawarkaas waxay u diidayan culimadu waxay leeyihiin yani daaqii si fiican u daaqi mayso sowaadix maan si fiican uma daaqayso yani ishii ay leedahay isha ay laadahay xaggeeda daaqa ka jira ma arkayso marka daaq badan baa dhaafaya ayb kadalika ceeb baa ku suganoo yani qof markuu iibsanayo neefkan ceeb ku sugan waa ceebaysan yahay oo yani ma sinna midii yani ma sinna middaas ishala iyo middan isha la'ayn ma sinna xagga markaasi dadka agtooda ma sinna midda maridada ah oo markaa ku xigta almariidu albayinu yani maraduha waa midda markaasi ay maradka uu ka muuqanayo weeyaan waa midda uu ka muuqanayo oo xataa qiimo ahaan way ka hoosaysaa midda aan xanuunsanaynoo jirarayn way ka hoosaysaa dadku xataa ma jeclaa akliga iyo cunitaanka ay cunayaan midda xanuunsan oo waxay ka cabsanayaanba in xanuunkii markaa qofku ka qaadaba wlcarjaau albayinu dalacuha alcarja waa middaa markaasi dhitinayso markaa yani arigii ay yani la socoto la foofaysay aan gaari karin arigii baa dhaafaya oo daaqii ka dhammaysanaya marka mar kasta ayadu markaa way dambaynaysaa taas marka waa alcarja weeyaan ta ugu dambayse waxa weeyaan wlkabiirau alatii laa tunqii waa midda weynaatay oo markaasi aan lahayn niqyi anniqyu yani bikasri nuuni wa sukuuni anniqyu waa dhuuxa la yidhaahdaa wahuwa mukhulcami anniqyu waa mukhulcadmi lafta dhuuxeeda weeyaan mar hadday weynaato markaasi yani qiimaheedu waa yaraanaya dadkuna markaasaa ooma jecla taasina markaasi yani aydnama gudayso rawahu lhamsa qaala sal allahu alay waslam rsulku wuxuu yidhi arbacun laa tajuusu fi ladaaxi afar kuma bannaan udxiyadii alcawraau midii isha la'ayd albayinu cawaruha cawarkeedu markaas uu muuqanayey walmariidu tii xanuunsanayd albayinu maraduhaa maradkeedu markaa uu muuqanayey waalcarjaau midii markaas dhitinaysay albayinu dalcuhaa ayib axaadiisu waxay qorayaan bida haddana waxay noo qoraan daad baa inoo qoran laakiin riwaayadka qaar waxay qorayaan yani dalcuhaa markaa eh, bifatxi adaa wa sukuuni laam dalcuha wاlkabiiratu midda weyn allatii laa tunqi aan dhuuxa lahayn eh, rawahu hamsa shantaa warisay waa afarta sunanka iyo imaamu axmed weeyaan wayanbaqii waxaa habboon an takuuna kariimatan inay tahay neef wanaagsan kaamilata sifaati waxaa lagu udxiyaysanaya neef wanaagsan oo markaasi waa inay tahay kaamilata sifaat sifaatkada ay u dhammaystiran yihiin wa kulamaa kaanat akmal mar ayadaa markaa n fahiya axabu ila allah xagga alle ayadaa markaa loo jacayl badan yahay wa acdamu eh, liajri saaxibiha ayadaana u weynaansho badan ajarka uu ka helaya saaxiibkeed yani mar kastoo neefku uu noqdo neef dhammaystiran wax ceeba aysan ku sugnayn yani taasuu ilahay usii jacayl badan yahay ajarkuna ayaduu kusii badan yahay ilahi wuxuu yidhi waman yucadim shacaa'ir allahi fainaha min taqwa alquluub shacaa'irta ilahay qofka weyneeyaa waxay ka mid tahay min taqwa qulub bay ka mid tahay marka yani saasaa fiican midaan ceeb lahayn oo wax ceeba aysan ku sugnayn inuu marka qofku ku dadaalo taasaa markaa fiican oo ajar badan ilahayna markaa uu jecelyahay wa qaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi naxarnaa waxaanu gowracnay maca nabiyi sal allahu alayh wasalam caama alxudaybiya sanadkii xudaybiya waxaan gowracnay albadanata can sabcatin neef geela ayaan gowracnay can sabcatin toddoba qof baan ka gowracnay wlbaqarata waxaan kaloo gowracnay yani albaqarata neef loo aan gowracnay can sabcatin toddoba qof rawaahu muslim imaam muslim baa xadiidka wariyey caam alxudaybiya waa sanadkii markaa lixaad oo nebigu intuu soo cumraystay quraysh ay u diideen quraysh ay u diideen oo yidhaahdeen sanadkan iska noqo marka halkaasuu nebigu marka ku xalaaloobay hadyigiina ku gowracay halkaas ku alaaloobay eh, heshiisna waa la galay toban sano ah inaan la dagaalamin caamulxudaybiya kaasuu ahaa marka sanadkaasi waxaanu gowracnay markii hadiga la gowracayay toddobadii qofba yani waxaa kaga filnayd badana hal neefoo geela kadalika neefka loda wuxuu ka gudayaa yani hadyigii toddoba qof muslim baa xadiiska wariyey wa qaala jaabirun jaabir wuxuu yidhi naxarnaa waxaanu gowracnay maca nabiyi sal allahu alay wasalam nabiga maciise waxaan gowracnay eh, maca nabiyi sal la slam caam alxudaybiya albadanata waxaanu ka gowracnay geelii neefkii geela can sabcan toddoba qof wlbaqarata wanaxarna albaqarata neefkii lodaan waxaan ka gowracnay can sabcati toddoba qof rawahu muslim baa xadiidka wariyey oo markaasi eh, markaas loo diiday oo markaas eh, laga hor istaagay beytkii yani cumradoodii maysan dhammaystirin markaasi acmaashii labaysan imaan yani hadyigii bay gowraceen halkaasayna markaa ku xalaaloobeen fain uxsirtum fama staysara min alhadi ilah baa yidhi haddii markaa lidiin diido oo ladinka hor istaago markaasu qofku wuxuu gowracayaa wixii markaa u fudaado markaa hadiya ayuu gowracayaa wa tusanu waxaa la sunneeyaa alcaqiiqatu caqiiqa la sunneeyaa fii xaqi abi aabbaha aqiisa aabbaha xaqiisa loo sunneeyo caqida inuu gowraco oo falaa yaciqu ayruhu ayrkii ma caqiqaynayo markaasi yani caqida ilmihi hadduu dhasho waxaa la gowracaya sunna in la gowraco caqiiqadii waa markaasi neefka laga gowracayo yani ilmaha dhashay aabbihii baa ka gowracaya cid kale ma gowracayso laakiin aabbihii hadduuba dhintay cidda markaasi weligay u ah yani waa gowraci kartaa hooyadii way ka gowraci kartaa can ilghulaami waxaa laga gowracaya yudbaxu can ilghulaami ilmihii hulaamkii wiilkii waxaa laga gowracayaa shaataani laba neef oo ari ah wa can iljaariyati inantiina shaatu neef ari ah ayaa laga gowracaya qaala sal allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi kullu hulaamin hulaam kasta murtahanun wuxuu u rahnan yahay oo u xihan yahay bicaqiiqatihi caqiiqadiisa tudbaxu canhu waa laga gowracaya yowma saabicihi maalinta yani toddobaad maalintu dhasha laga soo bilaabo maalin toddobaad wayuxlaqu waa la xiirayaa ra'su madaxiisina waa la xiirayaa wayusamaa waan loo magac bixinayaa waa xadiis saxiixa rawaahu lhamsa shantaa warisay waana xadiis saxiixa saxahu albaniyu fii jaamic sahiir halkan sheekh wuxuu inoo tilmaamayaa yani inay sunno tahay yani caqiiqadii oo markaasi aabbihii markaasi inuu ka gowracayo ilmihii markaa uu dhalay culamada qaar odhanaya waa waajibna way jirtaa culamada qaar laga soo naqliya inay dheh waaba karaahiyana way jirtaa laakiin sida saxiixa waa inay markaa sunno tahay qofkiina ay ku xihan tahay qudradiisa iyo awooddiisa yani markuu awoodo ayuu qof markaa gowracayaa hadduusan awoodi karin alla wuxuu yidhi fattaquu llaaha ma staactum laa yukalifu llaahu nafsa ilaa wuscahaa soo waadix maaha sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa yani fii sharxi mumtic yani haddii qofkii markaasi ma hayo laakiin wuu sii amaahan karaa oo qofkaasi waa qof mushaar qaato weeye bishii dhexdeeda ilan baa u dhashay marka intuu sii amaahdo markaasi ma gowrici karaa soo waadix maaha wuxuu odhanayaa yani markaasi sida fiican hadduusan haynin markaasi waa inuusan waba isku ilaamin waa inuusan isku ilzaamin waxa laga ya wuxuu sugayeyba inuuba waayeba mushaarku sugay inuuba waayo baa suurtagal ah marka mar hadduusan haynin yani laazim kuma noqonayo wa tusanu waa la sunneeya alcaqiiqatu fii xaqi labi aabbaha xaqiisa yani aabbaha lagu leeyahay isagaa dee mas-uul ah can ilqulaami yudbaxu waa la gowracay can ilqulaami shaataani baa laga gowracaya wa can iljaariyati gabadhiina shaatu neef ari ah Eh, riwaayaad kaloo soo aroray baa jira nabigu xasan iyo xusein inuu ka gowracay yani markaasi kabshan kabshan marka culimada qaar xadiiska waxay ka daliishadeen yani inankii inay ka asaxayso hal neef haddii laga gowraco soo waadix inay asaxayso culimmadu waxay yidhaahdeen hadduu laba neef helo waxay isugu keeneen labada xadiid yani calilqulaami shaataani iyo xadiiska kabshan kabshan sheegaya qofku hadduu awoodi karo laba neef laba neef buu gowracaya hadduu awoodi waayana hal neef waa ka gudayaa bay yidhaahdeen saasay isugu keeneen ayb qaala sal allahu alay wasalam rasuulku wuxuu yidhi kullu hulaamin hulaam kasta murtahanun wuxuu u xiran yahay bicaqiiqatihi caqiiqadiisa waxay isu khilaafeen macnaha looga jeedo ilmuhu wuxuu u xiran yahay caqiiqadiisa khaaabi wuxuu odhanayaa ajwadu maa qiila aqwaasha laga sheegay xadiidkaasi midka ugu wanaagsan weeye maa dahaba ilayhi axmedu ibnu xambal madhabkuu ku tegay axmed ibnu xambal oo muxuu annahu idaa lam yucaq canhu lam yashfac fii waalidayhi ywma alqiyaama haddii aan caqada laga gowricin ooma shafeec qaadayo labadiisi waalid ajwad laqwaal kaasuu ku sheegay imaamu axmed raximah llah qaar kale waxay yidhahdeen maya waxaa looga jeedaa kullu ghulaam murtahan yani waa laazim baa laga cabirayaa yani caqiiqadii waa laazim oo qofkii laazim bay ku tahay sida qofka yan rahanta looga doonayo haddii aad yani intaad alaab qaadato rahan lagaa qaado yani sidii marka lagaaga doonayo inaad rahantaha qaaatid oo yani iska bixiso wixii lagugu lahaa saasoo kale ayay qofkii laazim ooga tahay yani oogu tahay marka waxaa laga cabiray rahan baa laga cabiray murtahan baa laga cabiray waxaan loo jeedaa laazim bay ku tahay baa loo jeedaa culamada qaar ka mida ah waxay odhanayaan maya qofkii inankii ama ilmihii inuu ilmo wanaagsan noqdo oo shaydaanka uu ka badbaado ayaa ku xidhan oo ilmihii haddaan markaa laga gowricin neefkaasi xusnigiisii iyo markaasi inuu shaydaan ka badbaado yani markaas mani ma noqonayso inuu marka shaydaankii iyo dhibkiisii ka badbaado waxaa ku xiran in laga gowraco caqiiqadaas almihim macaanidaasay culimadu markaasi yani ku fasireen qaar ka mida waxay yidhaahdeen waxaa loo jeedaa marhuunun biadaa shacrihi in yani wuxuu u xiran yahay in timaha laga laga xiro oo waxaa soo arooray lafdi kale oo odhanaya faamiiuu canhu ladaa ka zuuriya dhibta wasakda ka zuuriya oo loo jeedo timaha loo jeedo marka macaani bay isugu khilaafeen culimmadu yani markaasi aqwaashaasa isugu khilaafeen mid kastaba culimmadu waa yidhaahdeen ayib marka kullu hulaamin hulaam kasta halkaa waxay ka qaateen yani qaar culimmada ka mid ah waxaa laga gowracay waa inamadii weeyaan hablihii laga gowraci maayo laakiin xadiiska hore aynoo sheegay wa caniljaariyati shaatun xadiiska hore ayaa inoo sheegay kullu ulaamin ulaam kastaba murtahanun yani wuxuu u rahnan yahay bicaqiiqatihi tudbaxu canhu waa la gowracayaa yowma saabicihi maalinta todoba ay tahay maalinta uu dhasho maalinta todoba ku ah ayaa laga gowracayaa xikmadda ku jirtaa waxay odhanayaan culimmadu yani sanadku wuxuu ka kooban yahay toddoba maalmood oo sanadkao dhan waa uun toddoba maalmood weeye maalmihi baa soo noqnoqonayo weeyaan marka waxay leeyihiin waxaa la tafaa'ulayaa mar haddii toddobadii maalmoodba uu markaasi soo wareegay oo toddobadii ay ku soo wareegtay tafaaul waxaa la tafaa'ulayaa inuu noolaado cumrigiisu uu dheeraado yani ayaa la tafaa'ulayaa bay yidhaahdeen marka kullu qulaam murtahanu bicaqati tudbaxu canhu waa la gowracayaa yowma saabicihi maalinta toddobaad wayuxlaq rasuhu madaxiisana waa laga xiirayaa madaxiina waa laga xiirayaa wayusamaa waa loo magac bixinayaa xalqigaasi ayaa waxay leeyihin culimmadu inamada ayay gaar ku tahay oo xadiiku wuxuu sheegay kullu ulaamin waxaa ka dambe marka wayuxlaqu ra'suhu marka ulaam baa lasoo sheegay ulaamkuna waa inanka weeye marka xalqigu wuxuu gaar ku yahay yani inamadu gaar ku yahay hablihii laga xihiiri mayo waa qowl aqwaasha ka mid ah culamada qaar ka midna waxay leeyihin maya labaduba inankii inantii labaduba waa la xiirayaa madaxdii waa laga xiiraya wayusama waa loo magac bixinayaa waa loo magac bixinayaa maalin toddobaad waxay leeyihin culimadu haddaan horey loogu magac bixin dadka waxa laga yaaba qaarkood inay usli magac bixiyaan asagoo uurka hooyadii ku jira marka in lala sugo maalinta toddobaad laazim maahan bay leeyihin marka u dhashaa loo magac bixin karaa laakiin haddaan wax magaca loo bixin yani waxaa fiican in lala sugo maalinta toddobaad ayaa fiican aabbaha xaq u leh xagga magaca inuu magac bixiyo lakin hadii laisku qabsado oo hooyada ku qabsato yani u dayn weydo markaasi waa inay isku waafaqaan magac markaas yani isla ogolaadaan wayuxlaq waa la xiraya rasu wayusama waa loo magac bixinaya saxiixun xadiidku waa saxiix rawahu lkhamsatu yani shanta ayaa markaa warisay oo markaa afarta sunanka iyo imaam axmed baa wariyey wayakul wuu cunayaa qofkii min almadkuuraati ashyaada lasoo sheegay waxbuu ka cunayaa udxiyadii iyo caqiiqadii iyo waxbuu ka cunayaa wayuhdii wuuna hadiyeynayaayoo hadiyu u bixinayaa wayatasadaq wuuna sadaqaysanayaa inuu wax ka cuno oo markaa uu sadaqaysto yani markaa waa u bannaan tahay sida fiicanna waxay leeyiin culimmadu intuu dad waa inuu u yeeraayo markaas saasaa fiican bay leeyihin ama intuu kariyo inuu dadka u hadiyeeyo labadaba kuu sameeyaba waa fiican tahay bay culimadu yidhaahdeen oo intdadk haddii loo kariyo dadka la siiyo inta loo kariyo hadii la siiyo dadki waxay ka kaaftoomayaan bay mashaqadii karintii bay ka kaaftoomayaan marka ama in la kariyo oo dadkii loo yeelo ama asagoo karsan in la siiyo labaduba waxay leeyihiin waa markaa jaais weeyaan walaa yucطii ma siinayo aljaazira yani qofkii gowracay ujratahu ujradiisa minhaa kama siinayo neefkan uu gowracay ayib bal yuciihi wuu siinayaa hadiyatan buu usiinaya o sadaqatan buu usiinaya yani qofkii gowracay yani wax laga siin mayo hadiyo qofkii gowracay waxba laga markaasi muqaabil gowraca uu gowracay loo siin ujuur ahaan loo siin mayo tusinaya xadiika yani xadiia cali radi allahu wuxuu yidhi rasuulku wuxuu amray inaan geeli gowraco ayuu amray wa an adsadaqa bilaxmiha wa juluudiha wa ajillatiha wuxuu kaloo amray inaan sadaqaysto hilibkeedii iyo harkaheedii iyo rarkii saarnaa inaan sadaqeeyo wa anlaa ucطiya aljazaara minha inaan waxba ka siinin ninkii gowracay yani asagaa mas-uul ka ahaa isagu muusan gowracin lakiin asagaa mas-uul ka ahaa marka wuxuu amray wa anlaa uciya aljazaara minha inaan waxba ka siin buu amray ninkii gowracay qaala naxnu nabigu wuxuu yidhi sal allahu alay annagaa siinayna ujuuradu ku gowraca annagaa siinayna laakiin hilib ahaan inaan u siinayno odhanayno ujuurada wataas aado hilib ahaan u qaado maya naxnu nuctiihi min cindina akhrajahu bukhaariy wa muslim marka wuxuu tusinaya inaan waxba laga siinin laakiin bal yuciihi hadiyatan aw sadaqa hadiy ahaan waa u siin karaa nin qaniya ah hadduu yahay qof ku gowracay hadiy ahaan baad u siin kartaa aw sadaqatan hadduu faqiir yahayna sadaq ahaan waa loo siin karaa sadaqa ahaan way bannaan tahay in markaa loo siiyo laakiin in la yidhaahdo waxaan bannaanayn ujuur ahaan u qaado taasaan markaa sax ahayn marka walaa yucطii ma siinaya aljaazira kii gowracay ujratahu ujuuradiisa minha min almadbuuxi neefkii la gowracay waxba laga siin mayo ujuur ahaan loo siin mayo bal yucطihi wuu siinaya kii gowracay hadduu yahay nin hani ah hadiyatan hadiy ahaan buu siinaya aw sadaqad sadaqa ahaan ayuu markaa uu siinaya haduu yahay qof faqiira oo markaasi ka mid ah dadkii markaasi fuqarada ahaa halkaasuu ku dhammaaday kitaabkii yani kitaab اlxaj oo ka mid ah kitaabkii yani manhaj الsaalikiin marka insha allahu tacaala halkaasuu inoo joogayaa waxa ishkaal oo markaasi casharkii ku saabsanaa xajki gaar ahaan yani xadiid jaabir laga yaaba ardada qaar ka mid inuu ishkaal ku yar keeno fahamkiisu qofkuna hadduusan tegin xajka ishkaal buu iska leeyahay ishkaalaadka qofka waxay ka baxayaan marka uu xajka tago oo marka acmaal sida loo qabanayo oo uu arko yani meesha laga bilaabayo iyo kacbadii iyo safa iyo marwa iyo yani marka uu arko ayuu qof markaa si fican ufahmaya inta ka horeysa si kastoo qofka uu dhigto ishkaalaad baa kaga jira soo waadix yani amaakinta ay tilmaamayso axaadiistuna yani waayihii hore dee badanka ma dhisnayn laakiin hadda dhulkii oo dhan waa dhisan yihiin qaarkood dabaqyo ayay ku jiraan dabaqyo ayaa markaa laga dhista marka nooca ma waxaad moodaa inuu markaas yeelanayo markaas ishkaal laakiin qof markuu tago ayuu markaas si fiican yani u fahmaya oo acmaashii yani u qabto marka insha alla halkaasuu inoo joogayaa ilaa huna wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka wa ilayk